walxamdu lilah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaa ama bacd casharkan casharkii boqol soddon iyo lix wuxuu ka mid yahay casharadii noo socdee ku saabsan aminaadulmuslim waxaynu ku jirnay kitaabu ulfaraa'id waxaynu maraynay alinkisaar inkisaar waxaa weeye qaybtii xoolaha la qeybinayey oo u qeybsami weyda dadkii loo qeybinayay qaybtii xoolaha la qeybinayey baa waxay ka jabaysaa dadkii loo qeybinayey markaa dadka wax loo qeybinayo hal qole inay yihiin iyo laba qolo inay yihiin iyo saddex baykii loo qeybinayey si toosan ugu qeybsami wey waxay u qeybsami weyeysaa dadkii sidii markaa laysugu ysugu duwi lahaa oo laysu ogolaysiin lahaa qeybtii iyo dadkii arrimahaas oo casirka maanta ku sarbaysa ha alintisaar inkisaar huwa inkisaar waxaa la yidhaah an yakuuna inuu ahaado bacdu sihaami qaybta qaarkeed waa qayb qaadan laabaa sahmi la yihaah an yakuuna inuu ahaado bacdu sihaam qaybaha la qaadanaya qaarkood hayra munqasimatin sahmigii mid qaybsama keyrkii waa inuu noqdo alaa warasati aw warasati sihaam qaybaha dadkii dhexlaayay in qaybtii qaarkeed ay u qeybsami weydo haddaba maxaa la yeelayaa marka fa waxaa la dhowraya bayna sihaami qaybaha wax la qaybinayiyo wa warasatiha warasati sihaam qaybtaan jabtay dadkii dhaxalkeeda la yaa la fiirina marka la fiiriyo faydkii iyo dadkii loo qaybinayay goorta laysu fiiriyo ayaa arrimaha soo socda imanayaan andaarta aynu soo marnay atawaafuqu waaltakaalufu waatamaahulu waatadaakhulu awal baan soo marnay tadaakhul labadii qaybood baa isgudo gelaysa waa laba iyo afar tamaasulna labadii qayoobaa iskumida afar iyo afar takhaalufna meelay ku kulmaan lama tawaafuqna waa lix iyo laba midba nifun baa ka baxa markaasaa waxaad isu fiirin qaybtii iyo dadka kolka waxaa kuu soo bixi doona alambaaru alarbac tadaakhul miyay noqon doonaan tawaafuq miyay noqon doonaan takhaaluf miyay noqon doonaan tamaasulmiyay noqon doonaan fainta waafaqaa marka haddii mid walba walban iska baxo waxay isku waafaqeen sihaamkii qaybkii iyo warasadii tawaafuq bay noqdeen oo midba nis baa ka baxay midba nis ayaa ka baxa sida saddex iyo sideed oo kale marka ay kaasoo kale noqdaan waxaa la rabaa lix iyo sideed oo kale midba nis baa ka baxa ama laba iyo lix oo kale midba mid baa ka baxay tadaakul iskuga galayaa maaha takhaalif soo kala horjeedaa maaha tanaasul isku mida maaha waa tawaafuq ukhida waxaa laqaanaa goortay tawaafuq noqdaan wifqul warasa warasada tiradeedii baa la laabay ama niskeed badhe alaabeni nisna tuur nisna qaado mawduuca waxaa la dejinayaa fawqa afii fariida fariidada wax lagu dhaclaayo korkeedaa la dejinayaa waxaad aragtaan jadwalka horteena yaal ee mitaalka ku hor yaal afar jadwalka dibaddiisii labaa ku taal tiibuu kuu tilmaamay wuxuu ku yihi fain tawaafaqaa haddii ay iswaafaqaan oo mid la arkaaba nisqa baro ukhida waxaa la qaadayaa wafqul warasa warasadii oo afar ahay ayaa la laabo labaa la qaaday owlaca ah waxaa la dejiyey labadii fawqa asilfariida fariidadoo afara korkeedaa laba la dejiyo lagu dhigay waduriba labadiiba waxaa lagu dhuftay fiiha fi lfariida afara afar laba ku dhuf ama laba afar ku dhuft sideeduma soo baxay kolkii laysku dhuftay labadii oo warasadii oo lalaabaya iyo farimadii oo afara waalxaasilu tirada kusoo baxdaa waa sideed ayaa talaxu tasixu ay ka asaxdaan minhu isaga alfariida qeynta halkaasi ka hagaagaysa fayjcalu markaasaa waxaa la yahaa tii soo baxday waa sideedii fii jaamicatin ukhraa jaamica kalea la yeelayaa bacda jaamicati taasiil afarta waata ku kortaa afartu waa jaamicatu taasiin sideeduna waa jaamicadii labaadu huma yudrabu waa la dhufanaya mabiyadi kulli waarisin qof dhaxalle kulligiis gacantiisa wixii ku jira ayaa fil wafqi labadii kor fuushay lagu dhufanaya labadii almawduuci la dejiyey fowqaasi ilfariida fariidada afara korkeeda la dejiyey walxasil waxaa soo baxa yaa u la dejinaya amaamahu qofka hortiisa taxta jaamicati tasxiix oo sideeda ah hoosteeda haakada sidiisiba kugu taalla fii naxwi zawjin min wabnayni laba wiil wabnatayni laba gabdhood misaalkay masalada ku caddaanaysaa naag baa dhimatay kol haddii zawjin lagu yiri wadaadii laqabaa dhimatay waxay dhaaftay ninkii qaday iyo laba wiilay dhashay iyo laba gabdhoobay waxaad ogey hadday naagta dhimatay ilmo leedahay walakumu rubucu mimaa tarakna naagaha ruucdaad waxay ka tageen ku leedihiin hadday awlaadi jirto wey kolka awlaad baa joogta islaantii afar xaruura oy labana wiilal tahay labana gabdho tahay iyo odagii gabay shantan qof ay ka dhimatay kolka labada wiil iyo labada gabdhood axsaba wey xagga iska dhigeeyeen ku wareerin wixii soo loo qaybin doonaa calaa aasaasi qowli rasuul sala allahu calayhi wasalama alxiqu lfaraa'ida biahliha fama baqiya faliawlaa rajulin dakar idan ninka ahlu farada muxuu wax ku doonayaa ruubu furuc muxuu ka baxaa arbaca xoolihii ay islaanta dhimatay ka tagtay afar qaybood ka dhig waata afartaa meesha la dhigay markaad afar qaybood ka dhigtay ninka rubuciisii buu qaatay wareer male saddexdaa hadhe dadka meeshan jooga waxa weeye laba wiil laba gabdhood marka saddex uma qaysanto calaa asaas lidakari mitlu xadilun tayay ugu qaybsami maysa waa jabtay marka saddex haddaad labada wiil kiiba laka soo qaado laba gabdhood labadii wiil afar bay noqonay labadii gabdhood inagayba labay ahaay dadku markaa lix buu noqday saddex lix uma qaybsanto saddex lix uma qaybsanto kolkaa warisadii laab warafadii markaad laabta afar baa kolkii hore yaa lagu dhisay labaad markaas afar ku dhufan sideed bay noqonaysaa sideed markay noqoto ninka afartii muxuu ku lahaa un rubuucuu ku lahaa usiisii baad labadii ugu dhufan labada korkood yaar hal ugu dhufan labaa lagu dhisay laba wa tacadud mar labadaas u sideed markaad laba ka goysana lix baa haaraysa goortaasi uqaybsamaysaa wiilkan lixdii laba wiilkan kalena laba labasii afar wey labaa hortay labada gabdhood midba ul lidakari midla xadilufayni kasri waa kaas marka mar maqlabaa dhegeysa alinkisaaru jabiday masaladii ka jabto ama qaybkii dadka ay ka jabto huwa inkisaar waxaa la yihaha an yakuuna inuu ahaado bacdu sihaami qaybta qaarkeed hayra munqasimati murkajanta keyrkeed calaa warasatiha warasati sihaami sihaamta dadkii dhexlaya korkooda bay u qeybsami weyday fa yundar waxaa la fiirinaya bayna sihaami qoryaha wa warasatiha dadka dhexlaya waafaqa mid hadday isaga beegma ukida waxaa la qaadaya wifqul warasa warasada niskeed ama laabkeed baa la qaadaya wa wudica wifqigii waxaa la dejiya fowqa asli fariida waa afarta asalkeeda korkeeda ayaa la dejinayaa waduriba waa la dhuftaa wixii kor la dhigeen labaha siyaa fi lfariidati afartii baa lagu dhuftaa walxaasilu tirada intay gaarta waa sideed ayay tasixu minhu fariida fariidada kaas aysa qeybtii ku hagaagaysa fayjcalu waxaa sideedii la yeelaya fii jaamicatin ukhraa jaamica labaad oo xayndaabka labaad wey ayaa la yeelayaa bacda jaamicati taasiil asalaynta jaamicadeedii ka gada kulli waa'idin kulli waaridin mid dhaxlaaya kulligiis gacantiisa wixii ku jira ka jaba qaybtii hore ayaa filwafqi labadii lagu dhufanaya almawduuci la dhigay fawqaati ilfariida fariidada asalkeeda korkeeda ee afartaa malxaasin wixii soo baxa yubaculaanaanahu hortiisaa la dhigaya taxta jaamicati tasil afciga jaamicadeeda ka gadaal hoosteeda hakadaa sidaas fii naxwi sawjinin iyo wabanayni laba wiil iyo wabintayni laba gabdhood kolka waa kaas arrintiina xisaabnimuu kugu tusay maslu mas'ala afartii wey wafqigii warasada laba wey laba afar lagu dhuftay sideed wey kolka hore ninka ulbuu ku lahaa ushiishii ugu dhufa labada korba saaray laba wakaa lagu horkoray zawjka kadib icdii harsay kuwaa waxaa wey midakali midla xadinuntaya waxba ha ugu dhufanin sida artay wiilka hore labasi waa ku kortaalla wiilka labaad labasi afar waa ku kortaalla labada gabdhood laba u hartay kalasi uliya ul hawaafogii iyo miisaalkiisii baa ku dhammaaday wainta khaalafa kolka way iskhilaafeen waxaa iskhilaafay waratadii tiradeediiyo jaamsi ka jabta kol hadday iskhilaafaan warku waa gaaban yahay tiradii oo dhan ayaa kor la saaraya mas'aladiina waa lagu dhufanaya tirada soo baxda baa qadki ku hagaagaysa wainta khaalafa warisada iyo sihaamka hadday iska hor yimaadaano meel isaga aadi waayaan wadaca waxaa la dejinayaa cadadu ru'uusi lwaras dadka dhaxlaya tiradooda kaamilan oo dhan ayaa fowqa alfariida fariidadu waa sideedda sideeda cadadulwarasa waa saddex markaasaa jaamaca intii la dhiga xayndaabka u waa sideeddii masalada lagu dhisaayay gudaha la gelinaya saddexna lagu kordhigaya waa muriba saddexdii baa la nufanaya fiha fiha fi sideeddii kolka maxaa soo baxaya afar iyo labaatan saddex sideedaad markii saddex sideed lagu dhig saddex sideedaad bay noqonaysaa laba sideedaad afar iyo labaatankii baa la dhigaya halkaasa qaybtii ku hagaagaysa walxaasilu waxa soo baxa laytasixu kaas ada minu xaasilka alfariida fariidadii fayajcalu waxaa la yeelaa afar iyo labaatanka fii jaamicatin ukhra jaamica labaad gudaheed wayuqrab kolkaasaa la dhufanaya maa biyadi kulli waaris mid wax dhaxalla kulligiis gacantiisa waxaa ku jira fiima fawqa alfariida saddexda korfuusa ayaa loogu dhufanaya waalxaasilu waxaa soo baxay ayaa yuudacu la dedinaya ilaa maa taqadam wixii soo hormaray misaaluhu takhaalufka miidaalkiisii waxaa weeye zawjatun wa bnun wa bint kol haddii zawjatun lagu yiri odagii baa dhintay masaladii hore cabsigeedu maanta ninkii baa dhintay wuxuu ka tegay naag iyo wiil iyo gabar wiilka iyo gabarta waxaa sadexa ka dhig haloweynu lidakari mislu xawiluntaye ugu qaybintoona yaa ahlu farada zawjada ahlu farada kolkaa naag ninkeedii dhintay caruurna uu ka tegey muxuu ahaa fardigeeda sumun buu ahaa walahuna sumunu mimaa taraktum in kaana lakum waladun walahuna sumun mima taraktum in kaana lakum walad idan sideed baa lagu dhisayaa waataa sideed kolkii sideed lagu dhiso ulbay hooya qaadatay toddobaa soo hartay hal wiil iyo gabar todoba uma qay oo iyaga cadadurru'uudkoodii wiilkii laba ka soo qaaday gabartiina midka soo qaad waa saddex waxaa ka jabayna waa toddoba saddex iyo toddobana meel la yimaadaan kolkaa waxaad yeelaysaa cadadu ru-uusi oo saddex ah fariiladii oo sideeda ku dhufo afar iyo labaatan bay noqonaysa afar iyo labaatan markay noqoto hooyada sideedda maxay ku lahayd ul bay ku lahayd oo sumuna ushii saddex ugu dhufo saddex bay noqon afar iyo labaatan waa saddex sideedaad sumunkeedna waa saddex saddexdii waa taa hooye lagu qorqoray saddexdeedii si afar iyo labaatan markaad saddex ka goyso kow iyo labaatan baa ku hadhay wiilkii iyo gabartii lidakari midlu xadinudayey ugu qaybi kolkaa kow iyo labaatan waa saddex toddobaad kolkaa wiilka laba toddobaad oo afar iyo tobana waa kaa lagu korqoray gabadha toddoba abaartay wamin tasix wuxuu ku yihi wainta khalafa hadday iskhilaafaan waa sihaabtii iyo cadadulwarad wudaca waxaa la dejiyaa cadadu ruusil warada dadka dhacal kale madaxyaalkoodood la tiriyey kow laba la yiri kaamilan buuxda ayaa fawqa alfariida fariidada korkeedii la saara waa duriba kolkaasaa la dhubta cadadul warasa oo saddex ah siyaafi lfariida oo sideeda ah, walxaasilu waxaa soo baxa baa tasixu ay ka asaxdaa minhu xaggiisa alfariida fariidadii fa waxaa la yeelaa fii jaamicatin jaamica kale ukhraa kale waa ka afar iyo labaatankii lagu kordhigay wayudrabu waa la dhuftaa mabiyadi kulli waaris mid wax dhexlaaya kulligiis gacantiisii waxaa ku jira fiimaa fawqa alfariida fariidada waxaa ka koreeya ayaa lagu dhuftaa waalxaasilu waxa soo hara yudacu markaasaa la dejiya ilaa aakhiri maa taqadam sidii hore wey miihaaluhu takhaalufka miihaalkiisa waa zawjatu nnaas wabnu wiil wa bintun gabar falmas'alatu mas'alada min tamaaniyatin sideed baa kolka hore ay ka ahaanaysaa lisawjati hooye waxay leedahay humunuhaa sideedda humunkeed waaxidun ulwey sabcatun toddoba ulood baa harta sideed mid laga gooyay lilcasaba wiilkiiyo gabartii ayay u hartaa wahiya toddobadii hayru munqasimatin mid qaybsanta kayrkeed wey calayhim cala alcasaba wiilkii iyo gabadhii u liana ru-uusahum madaxooda haddii la tiriyo fatayna wiilkaan laba ah lizakari wuxuu leeyahay wiilka mudlu xadin unfayay laba dhadig dheerdood fayundar waxaa kadib la fiirinaya bayna sihami wixii ka jabay toddoba wey wa bayna ru-uusi madaxyaalkooda saddex wey faijatu takhaaluf saddex iyo toddoba meel lakuma kulmaan tadaakhul ma aha tamaasul tawaafuq ma aha takhaaluf taanaan helay fayuudaau waxaa la dejinayaa kaamil alcadad dadkay wax ka jabeen waa wiilkii iyo gabartii laba ka soo qaad wiilka gabartii ku dar saddex bay noqdeen fayuudaau waxaa la dejinayaa kaamilu cadadi ruuusil warasa dadka dhaxal kale madaxyaalkooda tiradoodii wahuwa halaasa waa saddex ilaa wiilkaa labaa howgal fariida fariidadii oo sideeda yaa korkeeda la saaraya waa yuqduraan korkaasaa la dhufanaya cadad ruuuskii fiiha fi lfariida sideed baa lagu dhufanaya fayaxsul waxaa inoo soo baxaya saddex sideed lagu dhufatay arbacatu waishruun afar iyo labaatan baa inoo soo baxaysa fatasixu markaasay asaxaysa min afar iyo labaatankii alfariida wayujra alcamal hawshaan la socodsiinaya kamaa sabaqa sidii hormartay haakada waataa ku hortaala sidaasaa loo samaynaya haada sidaa marka wax loo maamulay fiimaa idaa kaana linkisaab waxaa jabay hadduu yahay wey calaa fariiqin waaxidin hal qolo korkood ayuu ku jabay min alwarasa kamida ee kolka hadduu laba ka badan mid ka badan hadduu ku jabo waa laba iyo saddexa ah, see la yeelayo iyadana waa ku imaanaysa haadaa hadda casabadii unbuu ku jabay markii sideed lagu dhigay ilaa hooyada ahlutumuna usheeda ay qaadatay toddoba ay hartay wiilkii iyo gabadhii wiilka laba laga soo qaaday gabadhana ul ay leedahay ayaa waxaa u geybsami waayey toddoba kolka casabadii ayuu u geybsami waayey laakiin dadkay wax u geybsami waayeen hadday laba yiisaliyelan dhageysa marka haada markaynu saa wax u qayaynay fii idaa kaana linkisaar shabidu hadday ahaato wey calaa fariiqin waaxidin hal qola hadday ahaato wey min alwarasa dadkii dhaxal kalaa kamida amaa idaa kaana hadduu ahaado calaa agsara wax ka badan kolkii min fariiqin qayb faalcamalu amalka huwa camalkii waxaa weye an yundara in la dhowro bayna kuli fariiqin qayblaalka kulligeed baa la dhowraya iyo wa saamihi qoriguu leeyahay jabay alladii saamiya inkasana jabay caleyhi alfari fariiqa korkiisa ayaa waxaa la fiirinaya bitawaafuq mis in mid walba ka baxo watakhaaluf si walba inay isku diidaan wamaa yataxasalu waxaa xasala ee la hele gacanta lagu dhigo min annadari fiiro ayaa yuudacu waxaa la dejinayaa waraahu gadaashiisa uma ka gadaal laa yurjacu lalaabanaya ilaa tilka alacdaad tirayaalka allatii tirada uudacad la dejiyey waraaca kulli fariiq firka la arka kulligeed gadaasheeda xisaabta xisaabtataa baa la fiirinayaa fayumar xisaabtii baa la dhowraya baynaha xisaabtii bilambaari larbaca afartii daymo oo tawaafuq iyo tadaakhul iyo tamaahul iyo takhaaluf fafi tamaahuli kolka ay isla mid noqdaan waa dhib yar tahay yuktafa waxaa lagu kaaftoomayaa biwaaxidin midul oo minhaa kamida saasa waxaa loogu qaybinaya waa fi tadaakuli hadday isguda galaanna kabaasay dhib yar yuktafa waxaa lagu kaaftoomayaa bilaksari xisaabta badan oo minha kamida iyada liana alaskara tirada yar saddex hadday tahay iyo lix afar hadday tahay iyo sideed labiyo afar hadday tahay liana alaskara cadada yar daakila wuxuu gelayaa taxta alakhar cadada badan hoosteeda wa fii tawaafuqi haddii midba nis ka baxo yuktafa waa la kaaftoomayaa lixaasili darbi lwafqi mid la laabay ku dhufashadii xaasilkeed fii kaamili cadad tirada kulligeed lagu dhifto almuwaafiq ee waafaqay wa fii takhaaluf hadday isdiidaan yuktafa waa la kaaftoomaya bilarbi kaamili cadad tirada dhammaanteed ku dhufashadeeda baa lagu kaaftamaya almukhaalif ee wax diiday fii kaamililcadad sida kulligeed lagu dhufdo alaakhari kale waalxaasilu wixii soo baxa ayaa yudlacu la dejinaya fowqa alfariida fariidada korkeedii uma ka gadaa baa yudrabu la dhufanaya fiiha fi lfariida amaa yaxsulu waxaa soo baxa waxaa la yeelaya fii jaamicatin ukhraa wayajira alcamal halkaa la socotin kamaa taqadama sidii soo hormartay kolka markuu laba ka jabay misaalulinkiisaa kolka qaynki ay jabtay diiqatan laba walaalaa kolka laba naagood ninka dhintay ee laba naagood ka dhintay iyo shaqiiqatan laba walaalihii dhow ka dhintay ahlu faral wey waxoo dhan naaguhu waxay qaataan saanoo kale markay yihiin waa ahlu rubu ruuxdaa ka dhexeeya shaqiiqataanna waxay qaataan sulusaan tarikada markii saddex laga dhigo bay laba qaataan kolka afar baad ka dhigi markay hooye ruucu qaadato gabdhihii sulusaankoodii waa jabay saddex baa dhimane saddex uma gaysanto labo kolkaasuu jabay miisaalulinkisaari labida miisaalkeedii waxa wey calaa fariiqayni laba gay korkood zawjataani laba naagood shaqiiqataani labadii naagoodna rubici baa ka jabay maxaa yeelay rubucu waa ul naguhuna waa laba hal laba uma qaybsama kolka idan naguhu waa ka jaban yahay gabdhuhu ulisaan bay leeyihiin saddexdaa hortay waa ka jaban yihiin markaa labada balaba kolkaynu afar ku dhisnay haweenkiina waa ka jaban tahay hal laba uma qaybsanto gabdhihiina waa ka jaban yihiin kolka arag falmas'alatu mas'alada laba naagood iyo laba gabdho oo minka abiyo hooyo laa min arbacatin afar bay masalada marka hore ka iman bisawjaani labada haween waaxidun ulbay leeyihiin wahuwa munkafirun waaxidkii waa jaban yahay calayhimaa korkooda waalbaaqi wixii haro sadexa salaadatu wey lishaqiiqatay labada gabdhoodba bitacsiibi kuleh wahuwa munkafirun waa jaban yahay calayhimaa korkooda aydan fa yundar waxaa la fiirinaya bayna sahmi zawjatay oo ula wacadadi ru'uusihima oo labaa fayujadu baynahuma waxaa la helaya takhaalufun islamasina fayudacu waxaa la dejinaya cadadu ru'uusiha oo labaa awatnaani waraa'ahuma gadaashoodaa la dejinaya dumarka gadaal waa yundaru la dhowraya bayna shaqiiqatayn oo labaa wasaamihima oo saddexa fayuujad waxaa la helaya hadda khaalud kala tagsanaan aydan sidii tii hore liana salaata oo labadii shaqiiqaha fayuuda waxaa la dejinaya cadadu ru'uusi shaqiiqatayn shaqiiqayn shaqiiqatay maaha waa gafnay waa shaqiiqay ilaa asaba waxaa noqonaya waa shaqiiq shaqiiqatay suritaan bay noqon lahaayeen waa laba weyey asaba wey saasay uu qaysami weyday marka waa shaqiiqayna shaqiiqatay ma aha وهوي زوجتان وشقيقان فالمسألة من أربعة لزوجتان واحد وهو منكسر عليهما والباقي ثلاثة لشقيقين lamala bitacsiib casabanimay ku leeyihiin wahuwa munkasirun calayhima aydan fayudaru bayna sahmi zawjatayn rubuc wey bacdadi ru'uusihima laba wey fayujadu baynahuma laba yamin takhaaluf waa la helaya fayuudacu waa la dejinaya uma yudaru waxaa la dhowraya bayna shaqiiqayn labadii iyo wa sahmihima saddexdii fayujadu takhaaluf aydan kasoo horjeed liana salaasata oo wixii oraya tukhaalifu litnayn oo labadii shaqiiqa fayuudac waxaa la dedinaya cadadu ruusu shaqilbay waa laba waraahuma gadaashadaa la dedinaya waa ka hoos ugayaal aylan sidii hore uma yundar waxaa la fiirinaya bayna cadaday ruusi sawjatay labada naagood madaxooda oo labaa oo shaqiiqayn yaa la helaya fayujadu tamaahul waa isku mid laba iyo laba wey fayuktafa biaxadi lcadaday baa lagu kaaftamaya waa un labo wayudaa fowqa alfariida korkeedaa la dejinaya wayuuqda kii koraa lagu dhufanaya fiiha fi lfariida oo afaara waalxasilu sideedu wixii soo baxay ayaa yuudacu la dejinaya fii jaamicatin ukra kolkaasaa weeye jil acmaalu hawsha soconaysa kamaa sabaqa sidii soo hormartay wahadaa miisaaluhu miisaalkiisii waaka wahawa miisaaluhu wuxuu yahay minaa tamaasala fiihi waxay isku midabeen cadad uruus madaxyaalka kolka masalada markii uu nin dhintay laba naagood iyo laba wiilna ka dhintay oo walaalihii labada wiil waa shaqiiq isaga oo la wadaagaan labada wiil waa casabo gadaal iska dhig labada naagood waa ahlu faral afar ku dhis waa ka afartii la dhigay naagihii marka rubuuc la siiyey waa ka jabay labadii wiilna saddexbaa u hartay waa ka jabay kolkaasaa waxaa la yeelay aslmasalo afara iyo labadii laysku dhubtay sideed bay noqotay kolkaas sideed suuceed laba wey kolkaad naagta hore ulsi naagta labaadna ulsi afar laba laga gooye wa mihaalumaa wahaadaaka mihaaluhu wahuwa mihaalun wuxuu yahay limaa tamaathala waxay isu ekaadeen fiihi gudihiisa adadu ruus madaxyaal tiradoo oy labaiyo laba noqdeen wa mihaalumaa kii mihaalkii waxa wey fadaakhala ay isgaleen fawa takhaalafa haddana ay isku hor yimaadeen waxa wey arbacu zawjaatin wa halaahu banaatin wa shaqiiqataani haakada nin baa dhintay afar nagood waa kuwa kan laba gabdhood halaahu banaatin saddex gabdhood iyo laba walaalihii oo gabdho ah ninkaan afar naagood dumar buu ninkii dhafay afar naagoodoo uu gabay saddex gabdhoodoo uu dhalay laba gabdhoodoo la dhalatay intaasuu dhaafay ninka intaa markuu dhaafay marka siday wax u dhexlayaan kuwa kan haweenku waa ahlu thumun sidee ilaa haweenku saddex gablood baa joogta waa ahlu thumun shaqiiqataankuna waa huluhaan ayib falmuraaxadu waxaa la meecsanayaa ana alinkisaara jabitaankii kaana inuu noqday calaa halaathati furaaqa hal fariiq kuma jabin tii hore laba qof bay ku jirto misaalkii horena hal qof misaalkan saddex qof oo waxaa weye sumun afartii naagood waa ku jaban yahay saddexda gabdhoodna hulusaan waa ku jaban yahay shaqiiqataanka takmi sudus bay leeyihin takmilatu thulutaan aa ku jabay kolkaa labada gabdhood qaybtoodii waa jabanta saddexda la dhalayna qaybtoodii waa jabanta afartan agoode laga dhintay qaybtoodii waa jabantaa saddexda qolada qaybtoodii waa u qaybsamin weyday kolkaasuu yihi falmulaaxadu waxaa la arkaya ana alinkisaara nafitaanki kaana inuu noqday calaa halaadati furaqaa saddex fiqo korkood buu noqday wa ana kula fariiqin firqo la arkaba takhaalaf waa daba maray maca sihaamihi saamigiisiibuu daba maray oo haweenka cadadu ru-uuskoodii waa afar saamigooduna waa mid mid iyo afar waxba isaga dan maaha gabdhuhu marka ru-uustoodu waa saddex saamigooduna waa dulutaan isaguna waa taqaano labada gabdhood takmilatu hulutayn bay leeyihiin saamigoodu waa sudus iyaguna waa labo isaguna waa takhaaluf wa ana kula fariiqin qolo la arkaaba takhaalafa dabame maca sihaamihi qorigiisii fa wudica waxaa la dejiyey cadadu ru'uusi kulli fariiqin firqa la arka kulligeed madaxdoodii baa waraahu la dejiyey afarta zawja zawja zawja zawja intuu afar sawjo dhigay buu afar ku daba dhigay ilaan tiradooda afare gabdhuhuna saddex ma aha binti binti binti wey saddex gabdhoodu binti binti binti binti kolkaas saddex buu ku dhigay waa tiradooda waa ka gadaashooda ku dhigay labada walaalaha ana waa ka laba ku dhigay kolkaas tiradoodii ilaa dadkii waa intaasuu meesha ku dhigay sagaal weeye dadku afar haweena saddex gabdhood laba walaala sagaal bay marka dadku noqdeen tiradooda marka waa ka afar iyo saddex iyo labow fawudica waxaa la dejiyey cadadu ru-uusi kulli fariiqin firqo la arka kulligeed madaxeedii tiradiisii walaa-ow gadaashiisa uma nudira kolkaasaa la fiiriyey fi rawaajic waxyaalihii loo noqon ayaa la fiiriyey oo rawaajicdu waa macay ay cadadu ru-uusi kulli fariiqin firqa la arka kulligeed madaxaga tiradiisii fa wujida tadaakhulu ayaa la helay bayna alisnayni walarbaca waa isnaynka waa shaqiiqataynka arbacana waa afartii naago halkaa tadaakhul baa laga helay faktufiya bilagsari afartii baa lagu kaaftoomay hawl arbacatu uma nudira wax colowlay bayna arbacati wa halaat gabdhihii saddexda ayana dhalay waa saddex iyo afar fa kaana takhaalufu meeshaana isaas garan waaba ka soo baxay faduriba waa la dhuftay kaamilu axadihimaa afartii iyo saddexdii maa fi laakhar lagu dhuftay labiyo toban bay noqonaysa ay halaathatu maa fi arbacati lagu dhuftay walcagsi afartaa saddex lagu dhuftay dhan walba ka keeno faxasalatna cashar saddex afar lagu dhuftay toban iyo laba casishay fa wudica labiyo tobankii waxaa la dejiyey fowqa alfariida fariidadu waa afar labaatane korkeedaa la dejiyey waduriba waxaa lagu dhuftay labiyo tobankii fiiha fi lfariida oo afar iyo labaatana faxasala laba boqol sideed iyo siddeetan ayay noqotay marka afar iyo labaatan labiyo toban lagu dhufto laba boqol sideed iyo siddeetan fawdica waxaa la dejiyey fii jaamicatin ukhraa jaamica kale afar iyo labaatanka xerada ka koraysa waataa lagu dhigay laba boqol sideed iyo siddeetan wujriya alcamalu wajara alcamalu camalkii baa dareersaday kamaa sabaqa sidii soo hormartay halkaa maadadii toddobaad baa ku dhamaatay maadadii sideedaad baa halkaa ku gabagabowday maadada sagaalaad baynu galaynaa maadada sagaalaad waxaad moodaa faraa'idba wixii looga dan lahaa inay tahay waxaana wey qismatu tariika waxaan laga tegay sida loo qaybinayo waaba hawshay faraa'id lahayd arrintaasaynu gallay almaadatu maadadii ataasicatu ee sagaalaad fii qismi tarikaati hantidii laga tegey ama xoolihii ninka dhintay dhaafay qeybteeda gudaheedii bay maadata almaadatu taasica maadadii sagaalaad fii qismati tarikaat tarikayaalka qaybintooda gudaheedii bay umaado tahay qismatu tarikaat tarikada qaybteedii iyo thamaratu iyadaa miraa almarjuwatu lagu daraynayay min tacalumi alfaraa'id cilmu lfaraa'id barashadiiba anti qaybin unbaa looga dan lahaa wanatiijatu iyadaa faa'iidiya marca almaqsuudatu looga dan lahaa minhu min cilmi alfaraa'id faa-iida looga dan lahaada hanti qaybin unbay ahay kolkaa tira wadooyin aada u fara badan ayaa qaybsi lagu samayn karaya weli qismati tarika hantidii qaybinteedii waxay leedahay duruqo wadooyin shataa kala tagsan naktafi waxaan ku kaaftoomaynaa minhaa xaggeeda si bitariiqatayn dariiqooyin badan bay leedahay labo yaynu ku kaaftoomaynaa intii kale way ka dhaafaynaa aluulaa labada midda hore waxa wey fiimaa idaa kaanat hadday tahay atariikatu tariikada caruban bareexaday ninkan deer buu ka tegey dheer buu ka tegey xoolo nool buu ka tegey badar buu ka tegey baasiin iyo badrool buu ka tegey adiga wax lacagay buu ninkii ka tegey iyo inuu lacag ka tegey labadaas ayaynu midba kol misaal u qaadanayna kadib haddaan labadaa misaal qaadanana si wax loo qaybiyo waa baranayna weli qismati tarikaati hantiyaala qaybintood waxay leedahay duruqun wadooyin shataa kala tagsano aan naktafi ku kaafsamayno minhaa duruqdii biariiqatayni laba wado alulaa midda hore ima idaa kaanad hadday tahay wey atarikatu xoolaha maydka ka tegay caardan wada aaday tahay wathaaniya dariiqada labaad fiima idaa kaanad hantida laga tahay hadday tahay naaqdan slimow falulaa midda hore tucraf waxaa lagu gartaa bitaariiqi in inayn oo xoolihii baa la kiskisaynayo inta lacag lagu qiimeeyo baa la kiskisaynaya kaasaa lagu garanayo oo ninkii wuxuu ka tegay toban daaqadood daaqadiiba maxay joogtaa boqol idan xoolihii uu ka tegay toban daaqadood qoydaa aba boqol riyaal joogto kun bay noqotay kunkiibaa marka saas loo qaybinaya kolka taariidku waa gabala gabalayn falula marka hore ee ninka wuxuu ka tegay uu badeeca noqdo tacriif waxaa lagu garan si wax loo qaybin lahaa bitaqriidi kiskisayn waayo taqriid waxaa la yidhaha cibaaratun waa cibaaro can tajzi'ati tarika tarikadii gabala gabalaynteedo ilaa arbacatin wa cishriina juz-an afar labaatan gabal laga dhigo kullu juzin afar iyo labaatanka qayb la arkaba musamaa waxaa lagu magacaabaya kiraadan gabal wa kayfiyat alcamali kolka camalka habkiisu waxaa wey hiya an tadaca inaad dejisid alcadado tiradii aada gaballa gaballa ka dhigtay oo afar iyo labaatana fii jaamicatin baa dejin bacda jaamicati tasxiix oo masalada afar iyo labaatan ka asaxaysay iyadiina afar iyo labaatan baa laga dhigay waahiya an tadooca inaad dejiso alcadda tiradii arbaca wa cishriina afar iyo labaatana inaad fii jaamicatin jaamica gudaheed dejiso bacda jaamicati tasir suma ka gadaalaad tandur dhowrto bayna alqaraati qaraariir gabalada yaryar iyo baycadati tirada afar iyo labaatanka aladii cadadka ay sacad minu fariida kaa sacday fain kaana hadday yihiin labada dhowraysay mutamaahilay laba isku mida falamru sahlun amarku waa fudud yahay fa inaka adiga tunqulu waad rari maa biyadi kulli waarisin mid wax dhaxalla kulligii gacantiisa waxaa ku jira watadacu amaamahu hortiisaad dhigi hortiisaad ku qori taxta jaamicati alqaraari oo tadamba baad ku kor qori wayakuunu daalika nasiibuhu qeybtiisa intaan bay noqon waa inta ku kortaalla min alqaraari uga qeyb wadaalika fii mithli zawjatin wa ummin wabanin haakada zawjatin kol haddii zawjatin lugiyi nin baa e e dhintay wuxuu ka tegay naagtiis iyo hooyadiis iyo wiil wiilkan u dhalay waa casaba gadaal iska dhe naagtu waa ahlu sumun ilaa ninkii baa caruur ka tegay hooyadana waa ahlu sulus sidus ila ninkii abuulka tegay weli abaweyhi likulli waaxidin minhumaa sudusinkaa la welo marka hooyada waa ahlu sudus naagtana waa ahlu sumun sumun sideed buu ka baxaa sudusna lix buu ka baxaa kolka meel kulmisa oy sideedna ka bixi karto lix oo sudusna ka bixi karo sumunna ka bixi karo afar iyo labaatan afar iyo labaatan markaa sumun tiraadi saddex sideedaad markaa sudus waa afar lixaad ilan afar iyo labaatan baad ku dhistay markii horeba afar iyo labaatan baad ku dhistay wadalika fi mithli zawjati naar iyo wa ummin hooyo iyo wabnin wilu haakada maataa kuu qoran kolka afar iyo labaatan baa lagu dhisay qaraariidkiina afar iyo labaatan baa laga dhigay kolka afar iyo labaatan zawjadiisu unbay ku leedahay waa saddex halkaa ku horyaala hooyaduna afar iyo labaatanka sudus afar bay ku leedahay wiilkuna wuxuu ku leeyahay toddoba iyo toban baa u hartay casabanimo u qaadanayo isaguo casaba wey kolka afar iyo labaatan saddex sugun laga gooyo oo sawjada la siiyo sudus oo afara laga gooyo oo hooyada la siiyo afar iyo saddex toddoba wey afar iyo labaatan toddoba markii laga gooyo saddex iyo toban baa harta casaba wey kistasaasuu qaadanaya marku waa fuuyiye wain lam yakuuna haddayaan ahayn mutamaasileyn laba isku mida wakaana mutafiqayn ay noqdaan mid walba nis inuu ka baxo fii nisbatin ma ay iska waafaqa min anisabi ka mida fa inaka adiga taakhudu waxaad qaadi wafqa lqaraarid qaraaridka afar iyo labaatanka ah niskeedu labiyo toban baad qaadi fatajcalu waxaad yeeli fowqa jaamicati alfariida fariidada jaamicadeedii korkeeda afar iyo labaatanka laag labiyo toban ku kordhigi wataakhud waxaad qaadi wafqa alfariida fariidada laafideeda iyaguna waa labiyo toban fatajcaluhu waxaad yeeli fii jaamicatin jaamica kale khalfa jaamicati qaraarin in inaynta jaamicadeeda gadaasheeda oo jadwalkii waa ballaaranaya uma tadrib ma dhufanaysa maa biyadi kulli waaridin waaris laarka kulligii gacanta waxaa ku jira fii wafqi lqaraari qaraarinta aad laabto labiyo tobana yaad ku dhufan almawduuci la dejiyey fowqa jaamicati lfariida fariidada jaamicadeeda korkeeda la dejiyey walxaasilu wixii soo baxa ayaa tansiimu u qaybinaysa calaa wafqa alfariida fariidada raafideedii almawduuci la dejiyey fii jaamicatin jaamica gudaheed khalfa jaamicati alqaraari in inaynta jaamicadeedii gadaasheedii wakhaarija alqismu qaybta wixii ka soo baxa in kaana cadadan saxiixan tirafayo hadduu noqdo walacta wax dejini taxta jaamicati alqaraari in inaynta jaamicadeedii hoosteedii baa dejin wain kaana hadduu yahay cadadan saxiixan wa kasra cadad jaban ama saxiixa wadaxta saxiixa waa minuu kamida waxaa dejini taxta jaamicati alqaraari inanta jaamicadeedii hoosteeda waalkasru taxta jaamica taxta aljaamica jaamica hoosteed alaakhirati dambe alatii hiya wafqu lfariida fariidadii waa la jebiyaya wayusbixu lkasru kasrigii baa noqonaya fishan gabal mimaakii fowqahu ka koreeyey wacinda ikhtibaari alqis camaliya cinda ikhtibaari alcamaliya camaliyadii markaad imtixaanta agteeda baa tajmacu lcadan kulminaysa asci hatafayo awalan marka hore tuma ka gadaalna tajmacu lkusuur cadadkii jabjabna waad kulminaysaa fatasbix waxay noqon cadadan saxiixa cadad fayow tudiifuhu kolkaasaan u dumin ilaa acdaadi saxiixa tiradii fayoobay fain kaana hadduu noqdo xaasiluljamci jamaca markaad kulmaysay hadduu arbacatan wa cishriin afar iyo labaatan noqdo calaa qadri cadad ilqaraari qaraari cadadkiisa afar labaatano mid leeg kaana alacmalu saxiix buu noqonaya wa ilaa hadduusan noqonina fafaasidun uu camalkii noqonay kolka jadalkii waa ka mihaalu daalika markaan soo sheegnay mihaalkiisii waxaa weye ka halikin min dhintay can zawjin ka dhintay wa ummin wabnin ka halikatin muhiraaho can zawjin laakiin naagta nafteeda zawjin waa la iska yihahdaa fayatacallamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna mari wa zawji naagta nafteeda zawj waa la yihaa ninkana waa la yihaa kolkaa ka haalikin waa nin dhintay can zawji naag wa umin hooya wab nin ka dhintay wa bintin gabar haakada waa kan koor zawj iyo hooye iyo wiil iyo gabad marka zawjku kol haday naagtii caruur leeda ibnin wa bintin wuxuu noqonaya ahlu rubu hooyadana waa ahlu sudus sudus iyo rub xagee ka wada baxay labiyo toban ilaa waa laba lixaade waana saddex afraad kolka markii hore aslulfariida labiiyo toban buu ka dhigay aslulfariida laba iyo toban markaa laba iyo toban rubceed waa saddex waa kaa ku kordhigay sawjkaale hooyadana waa sidus oo labay leedahay ay marka saddex oo rubca laba iyo toban lagu dhufto lix iyo soddon bay noqonaysa waa ka iyo soddon saddex meelood oo min labiiyo toban lix iyo soddon markaa lix iyo soddonkaasi kaa ka gadaal jaamicatu lqaraari afar iyo labaatana ayuu dhigay sidii baa loogu qaydiyey markaa sidaanay qaybtii ku ansaxday marka wiilka iyo gabarhta casro iyo wiilka kula goyni hooyadoo ahlusu dugsa iyo zawjku ahlu cana masalada labayo toban bay ka ansaxay kolka uu zawjka saddexdiisii qaato labiyo toban sagaal baa har kolkay qaada tooyo labadeedii shan bay isla qaateen toddoba har wiilkay gabadhi ufegsamayso ha ka jabta markaasaa ruuc lagu dhuftay isnaacaan lix iyo soddon qaraariidkiina waa kaa waa la dhigay cadadku marka wuxuu wal mulaaxadu arrinta la fiirinayo waxwey hunaa meeshan ana asla almas'ala mas'alada asalkeeda ilaa waa sudus iyo rubuc min itnaa cashar labiyo toban ayay ka ansaxaysaa marka hore wasaxad laakiin markay u qeybsami weyday wiilkiiyo gabadha toddobadii uadha kolkii u qeybsami weyday labiyo tobankii baa rubigii lagu dhuftay wasaxad waxay ka ansaxday min siti wa halaatiin lix iyo soddon waa linkisaari saami ibni walbinti wiilkiiyo gabadha qeybtoodii baa calayhima korkoodii ku jabtay walcamalu amalkii tanaa waa dareersaday xasba alqaacida qaacidaa la raacay almutaqadimati horumartay bidabdi dhanna loogama leexow mithaal waa midka wa mithaalun akhar mithaal labaad haalikun nin dhintay can zawjatin naag iyo wa umin hooyadii iyo washaqiiqin wiil walaalkiya wiilka walaalka meel iska dhig ilaa waa casabe zawjada ninkii xaruur kama tegin bay leedahay hooyada walaalo tacdida ma hayso sulus bay leedahay walad iyo walad walad iyo walaala tacduda midna ma jiraan kolka tulus iyo rubu u dhaxay markaa labaiyo tobankii fadatan saddexa hooyadiina sudus bay qaadatay wamisaalun aakhar haaliikunan dhintay can zawjatin la umin wa shaqiiqin shaqiiqu dhiman casabow wixii hor u qaadanay dhibaata maale laba iyo toban baa lagu dhisaya goorta laba iyo toban lagu dhiso bay saddex zawjada qaadanaysaa labana waxaa qaadanaya sudus sulisaan sulis afar sulis oo laba iyo toban waxa wey afar meelood meel arka saddex tahay kolkaa hooyaduna afar ba qaadan afar sawjaduna waxay qaadaan saddex toddoba baaqiga ninkaana qaadanay shaqiiqa casabanimuu ku qaadanay walmulaaxadu kala min ashri huna ana tawaafuqa xasala binisfi sudusi sudus niski waa saddex fawudica fawqa nisfi lqaraariidi fawudica suduskii waxaa la dejiyey walabaa fawqa nisfi sudusi lqaraari qaraari suduskii niskiis awatnaani laba fawqa alfariima fariimadii qaarkeed korkeena wawudica wifqa alfariima fariimadii oo la laabay waa waaxidun nisfu suduska isna cashar isna cashar suduskiisi oo laba niskiis oo ul ah wajara alcamalu yaa la waday kolka kamaa sabaqa sidii horumartay hayra ana alqisma qismadii calaa waaxidin waaxid korkii wax lagu qaybiyo takriij nafs alcadad cadadii nafteeda soo baxaysa ilaa waaxid laa tacaduda lahu mid haddaad mid ku dhifatid waa isla midkii haddaad laba ku dhifatid cadadkuuma soo baxay bilaa siyaada shawaan wax ku darmin walaa naqsin waxnaanin ka dhinin falaa yamur wuxuu dhibaayo kaa male fa yudacu alkhaariju wixii soo baxo amaama saaxibihi qofkii lahaa baa lagu hordhigaya kamaa taqadama waad arkaysaa sawjada maxaa ku hortaal saddex baa ku hortaal waa laba toban rubuceed uma maxaa ku hortaal afar waa laba toban sulidkeed shaqiiqii maxaa haraysan shantiisii buu qaatay wain kaana haddayihin mutakhaalifay laba isdabamarsan fa inaka adiga taakudu waxaad qaadi kaa min alqaraariin ishruun fatadlaailadii korkeeda wataakud waxaad qaadi kaa min alfariida fariidadii oo dhan fatadlacuhu waxaad dejini fii jaamicatin jaamica gudaheeda waraha jaamicati alqaraari qaraari jaamicadeedii tuma ka gadaal fatadribu dhufani ma biyadi kulli fariisin fiima fowqa alfariida fariidada korkeeda waxa wahuwa arbacatun wa cishru afar iyo labaatan waxaasilu darbi isku dhufashadaa wixii ka soo baxay laa taqsimuhu qaybin alaa kaamila fariida fariidada kaamila korkeeda almawduuci la dejiyey fii jaamicatin akhiira jaamicada u dambaysa wakhaarij alqisma qeybta wixii ka soo baxa in kaana cadadan saxiixa sirafaya hadduu yahay faqad qof kasriba ku jirin wadactahu waxaad dejinaysaa amaama waaridihi qofkii dhacalkii lahaa lix iyo sideed iyo toban yaa lix baa lagu kordhigay maxadad saxiixa hooyadii sideed baa lagu kordhigay maxadad saxiixa shaqiiqii toban baa lagu kordhigay in kaana cadadan saxiixan faqad oo keliya wadactahu amaama waarifihii taxta jaamicati alqaraari qaraaridka waa afar iyo labaatanka jaamicadiisii jadwalkeeda ayaad ku dhigaysa wain kaana macahu kasrun jajab hadduu yahay wadacta saxiixa waxaad dejini taxta jaamicati alqaraari afar iyo labaatanka aad ku aadini ilaa kasriga waa tirada isdaad sadex waa tirada siman laba bacda alkasra taxta aljaamicati alakhiira saddex iyo toban korostooda toddoba sagaal shan waa kasri tirada simanna kasri maa laba bacda alkasra jajabti taxta aljaamica maadku hoos dhigi alakhiira dambe fayakuunu lkasru jajabka wuxuu noqonayaa juzcan gobol min daalika alcadad tiradaa kamida ee faidaa jamacta goortaad kulmisid kasriyaalkaa markaad sugaysid kawanta cadadan baad samaynaysaa saxiixan fayow fatudiifuhu waxaad ku dari ila alacdaadi tirayaal asaxiixati ee fayoobay fayaatimu waxaa dhamaystirmaya cadad lqaraari alarbacati walishriin ayaa dhamaystirmaya mihaalu daalika waxaw haaliku nin dhintay can zawjatin waa ummin waa ukhtayni liabi can zawjatin naag nin baa dhintay naagu qabo iyo wa ummin hooyadii waa ukhtayni laba liabina ayuu hakadaa ka dhintay almaraaxas huna dhowr sidaa jirta midda koowaad ana bayna alfariida fariidadii iyo walqaraaditi takhaalufan baa ka dhexeeya id saddex iyo toban tukhaalifu arbaca wa cishriin ma ka duwantahay walaa tatafiqu macaha ma waafaqdu fii ayi nisba meel oguma filan welida sidaa daraaddeed baan walla anaa dejinay kaamilal qaraariid afar iyo labaatankii oo dhan fowqa alfariida saddex iyo tobankii korkooda ayaan ka dhignay fowqa alfariida wakaamil alfariida fii jaamicatin ayaan gelinay waraa jaamicati alqaraari ka hooseeya laba alkusuulu jajabka alatii taxta aljaamicati alakhiira toddobada sagaalka iyo shanta yuu ku sheegaya alkusuulu jajabka alatii jajabka taxta aljaamicati alakhiirati ku hoos yaalla bacda jamciha haddaad isu geysid kawaanad hadadan saxiixan wahuwa itnaan labaa ka baxaysa wawadacnaahuma waxaan dejinay taxta jamacati ilqaraari waan ku aadinay wa biha bihimaa labadoodii ayaa tama dhamaystirmay cadadulqaraari afar iyo labaatana wa carafna waxaan garanay ana alacmala hawshaynu qabanay saxiixun inay caafimaad qabto wathaaniyatu midda labaad wahiya fiima idaa kaanat itariiq haynan tarikadii hadday lacag tahay baraahima aw danaamir shilimadi fidaa ama dahabawe wey fa ina alcamala camalkaynu qabanayno laa yakhtalif garab mari maayo can dariiqati takliidi aluulaa takliidkii hore aan inaynay garab mari maayo ilaa anaka adiga tallaa-u tariikata ayaa dejinaysa tariikada waa nacay cadada daraahimi awida naamiir dahab hadday tahay ama fila hadday tahay shilimadii bikaamiliha iyadoo dhan baa fi ljaamica jaamicada gudaheeda kudhigi allatii jaamicada aad ku tahay tallaa-u fiiha aad awal dhigi jirtay cadada alqaraari in inaynta tiradeeda suma kadib tajri alacmaal hawsha socodsiin kamaa sabaqa sidii hormartay fii dariiqati ataqriid in inaynta wadadeeda gudaheeda waynayka mithaale hal mithaal qaada haariihka tuul naag dhimatay can sawjinin babnuwi ayay ka tagtay wa talakad qadran min almaal wahuwa arbacuuna riyaalan afartan riyaal ayay ka tagtay fatajri alcamaala tajri alcamaala haakada sidanun baad yeeli afartankii waa ka sawjin ninkii iyo wabnin wiilkii oo zawjku ruucu leeyahay milkuna inta hadlee baaqigaa uu leeyahay sidaasaad labadoodii wax ugu qaydinaysaa wallaahu aclam